bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin wslama tasliima kaiira ama bacd wuxuu cashirkanu ka bilaabanayaa oo ku saabsan yahay caawa suuraة اlinshiqaaq ama suuraddayda samaa nshaqat suuraddaasoo ah shan iyo labaatan ayadood oo dabcan sidii suuradihii lamidka ahaa aan soo marnay gaagaaban oon aayado dheerdheer ahayn suuraddani waxay ku soo degtay nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligii iyo wakhtigii uu maka joogay xilliga ayay soo degtay masaladaana culimmadu waa isku raacsan yihiin oo masalo khilaaf ka taagan yahay ma aha waxaana soo guurinaya culimmo badan oo a'imatulqur'aan iyo tafsiirka ah ayaa ijmaaca soo guurinaya sida ibnu catiya kitaabkiisa tafsiirkii almuxarar اlwajiiz ibnuاljawsi tafsiirkiisa zaad اlmasiir ashawkani tafsiirkiisa fatxu اlqadiirka ah aطaahir bni caashuur kitaabkiisa altaxriir watanwiir iyo rag kaleo culimmada ka midaba waxay soo guurinayaan in culimmada qur-aanka iyo tafsiirku ku ijmaaceen in suuraddani ay ku soo degtay intaa iyo culimmo kaleba waxay soo guurinayaan in suuraddani ay ku soo degtay nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam isaga oo jooga maka ijmaacana ay tahoon laysku ysku khilaafsanayn xilligay soo degtay iyo qur-aanka halkay kaga jirta marka la fiiriyo tartiibka qur-aanka ay kaga jirta marka la eego waxay yidhaahdaan iyada waxaa ka horeysay suuraddii ka infitaar amaya samaaun fatarad gadaasheed bay soo degtay culummada tartiibka suuraduhu ka hadlaayay intaan arkay khilaaf kama taagna qaar baa ku daray iyadana waxaa ka dambaysay oo ku xigtay suurat ruum aliflaamim ghulibat ruum yaa suuraddan ka dambaysay waxaana ka horeysay da samaaun fatarad fadli gaar oo khaas oo ku soo arooray suuraddan ma jiro marka laga soo tago suuratu takwiir xadiidkii aan ku soo marnay ee ahaa qofkii doonaya inuu qiyaamadu markay dhacayso sidii isagoo arka uu noqdo ida shamsu kuwilad ida samaaun fatarad iyo ida samaaun shaqata akhriyo kharaabkan caalamkan uu gadoomaye isbedelayo bay suuradahaadisi ka wada sheekaynayaan laakiin fadli kale oo gaara oo aan ahayn sidaasoo qofkii akhriyay ajir buu helayaa intaa leeg ama munaasabaad gaaroo loo akhriya inay leedahay oo sugan oo asaxay ma jiraan sidoo kale sabab nusuul gaar ah oo suuraddani ay ku soo degtay oo sabab gaar u ahayd ama suuradda guud ahaan ama aayado ka midihii oo iyagana sugan ma jiraan magaca masaaxifta iyo kutubu tafsiirka loo yaqaan suuratu linshiqaaq weeye sunnada axaadiidta ku soo aroortay qaar ka mida ida samaa nshaqat bay ku tilmaameen baa magaceeda ay ka dhigeenoo inshiqaaquna waa un eray inshaqadaa laga qaatay weye ida samaa nshaqadaa xadiidka ku soo arooray bay ammada xadiidku u baabayaan sida bukhaari iyo tirmidi iyo kutubtooda qaybta tafsiirka markay ka hadlayaan tafsiiru suurati ida samaa unshaqat bay yidhaahdaan magacaasoo dhammaystiran marka labadaa magac baa ugu badan waxaad kutubta ku arkayso iyadoo laga sii gaabiyey intaasoo suuradda inshaqad keliya la yidhaahdana culimmada qaarkood baa sheegay sida calamudiin isakhaawi fii jamaali اlqura iyo alxaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa taqriiqu الtacliiq iyo aطaahir ibnu caashuur fi اtaxriir waاtanwiir culamada qaarkood baa suuratu shaqaq ku tilmaantay waxa soo guuriyana hal qof baan arkay alxaafid ibnu xajar alcasqalaani fii fatxi ilbaari magacaas dadka qaar baa yidhaahdo ku magacaabay nin aimadii qur-aanka ka mid ahaa nadmi tixuu ka tiriyey suwarka makiga iyo madanigaana suuraddan markii uu soo maray waxaan isleeyahay amay gabayga iyo qaafiyada hooriska isku aadintiisu la martay eh suuratu kadex buu ku magacaabay innaka kaadixuntii waxaan isleeyahay amay qaafiyadiiyo gabaygu la martay waa laga soo guuriyaa manduumadiisa maanan arag ataahir ibni caashuur iyaa ka soo guurinaya aljacburi risaaladii nadmigiisii iyo qasiidadiisii makiga iyo madaniga ku kala saaraya suuraddu guud ahaan qiyaamaday ka hadlaysaa iyo dadka beeniyey iyo dadka rumeeyey jazaha iyo abaalkay ma maleeyi ma mudanayaan dad si wanaagsan loo abaalmarin doono iyo dad si xun loo abaalmarin doono in wanaag samaysay iyo in xumaan samaysay u qaybsan intaasay suuraddu guud ahaan ka hadlaysaa haddii la yidhaahdo ha la rumeeyo qiyaamada ilaahay in la rumeeyo qur-aanku inuu xaq yahay in la rumeeyo waxyaabaha ay ka mid tahay insaanku aadamuhu noloshiisan oo la soo inuu had iyo goor qof mashquulsanu yahay ilahi wuxuu yidhi dasamaa nshaqat waadinat lirabbiha waxuqat waida alardu muddat waalqat maa fiiha watakhallat waadinat lirabbiha waxuqat ayadaha shanta ah qiyaamadu markay dhacayso isbeddelka kownkan iyo adduunka ka dhacaya ayaa lagu tilmaamayaa ida asamaa'u goorta samadu inshaqad ay dildillaacdo wa adinad ay ateecdo ay u hoggaansanto lirabbihaa rabbigeed ay u hoggaansanto rabbigaasoo amar ku siiyey inay dildillaacdo wa xuqad waana lagu waajibiyey oo xaqiya waajib bay ku tahay in amarka rabbigeed ay ateecdo ay u hoggaansanto waidal ardu goorta dhulka muddad la fidiyo la waasiciyo oo wa alqad ay kor u soo tuurto bannaanka keento maa fiihaa wixii ku dhex jiray ee weligeed lagu aasayey ee qubuurta la gelin jiray oo watakhallad ay faaruq noqoto gudaheedu waadinad ayna ku ateecdo ugu hoggaansanta arrinkaas samayntiisa lirabbihaa rabbigeed waxuqat waana lagu waajibiyey markaasay qiyaamadu dhacaysaa wey in samada la dildillaacinayo kadibna la zuulinayo waan ku soo marray suuratu naba suuratu takwiir ida shamsi kuwirat iyo suuratu linfitaar ida samaa infatarat intaba waan ku soo marnay suuratu naba waxaan ku soo maray wafutixat isamaau fa abwaaban samadii baa la furfuray markaasay albaabba wada furan noqotay ida asamaa infatarat samadu goortay dildillaacdo wa ida kushitat samadii goortii la zuuliyo marka samadu marka hore waa dildillaacaysaa kadibna albaabbay noqonaysaa wa yowma tashaqaqu asamaa'u bilghamaami wa nuzila almalaa'ikatu tanziilan malaa'igtiina albaabadaasay ka soo degaysaa markay dildillaacday albaabadaa ka soo degta kadibna waa la duubayaa oo waa la baabi'inayaa waa la zuulinayaa wax kalaa lagu bedelayaa yowma natwi samaa ka sijilli lilkutub sida waraaqaha loo duubaannu u duubaynaa waa macnaha uu tilmaamaya marka la duubo kadib ee la qaado wayda samaau kushitad marka la zuuliyo meeshaadii bannaanaan mayse midka waxyaaba abuur kaloo sama cusuba baa lagu bedelayaa yowma tubaddalu اlardu waاsamaawaatu dhulkii iyo cirkiiba dhulkii iyo samadiiba waa la bedelayaa soo saas mahayn wabarazuu lilaahi اlwaaxid اlqahaar arrintaana rabbigeed baa amray oo ay ateecday khalqigana khalqiga iyo makhluuqaadkuna rabbi amarkiisa ay ku socdaan siduu doonuuna ka yeelaa amarkiisuna idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun waayo inay adeecdoy qaadatana waxba ku qaadan mayso samadu iyo dhulku waa addoommo ilaahay wixii uu sameeyay yidhaahday sameeyaan markii la yidhi saa noqda ama qasab ama idinkoo raalli ah annagoo raalli aan noqonaynaa bay yidhaahdeen sida ilaahay inoo sheegay wayda ardu dhulka goorta muddad la fidiyo buurihii taagnaa laga saaro togoggii u godnaa laga saaro intuu yahayna laga weynaysiiyo maadaama khalqigii oo dhan hal mar la ysugu keenayo insigii jinkii malaa'igtii naflaydii xayawaanaadka ahayd oo dhan bad iyo barri meeshay dooni ha ku jiraane maadaama kii u horreeyey iyo kii u dambeeyey hal mar lasoo wada xaadirinayo dhulkii waa la waasicinayaa waasicinteeda qayb ka mida ah, qaybaa la burburinayaa kalaa idaa dukkat ilardu dakan dakan waa la burburinayaayo meeshii godnaydna waa la simayaa meeshii taagnaydna waa la simayaa taasaa ilaahay tilmaamay wayasaluunaka can iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfan fayadaruhaa qaacan safsafan laa taraa fiihaa ciwajan meel godan arki maysid walaa amtan meel taaganna arki maysid dhulkii saasuu u sinaanayaa meel taagan oo buurana malaho ka dheer meelaha kale meel godan oo tog iyo meel hoose oo ka hoosaysana ma laha waxumilat اlardu wاljibaalu fadukata dakatan waaxida fayowmaidin waqacat ilwaaqica maalinkaasay qiyaamadu dhici doontaa saas darteed dhulkii saasaa loo waasicin doonaa marka mudad waa la kala fidin meeshii godnayd hadday maradu si aynan aada u fidsanayn meel yar taagan iyo meel godanba sooma yeelato sidaa dhulku hadda yahay wey hadhow markii si fiican loo giijiyo buurihiina meesha way ka baxayaan iyo taag oo dhan godkii iyo webiyadii iyo togogii oo dhanna way sinmaysaa haddana intaa lagu dayn maayee waa la si fidinayaa waana la waasicinayaa labadaa macnaba muddad baa xambaarsan wa alqad waxay soo tuuraysaa maa fiihaa wixii ku jiray oo dhan wa takhallad faaruq bay noqonaysaa marka waxaa ku jira ay soo saaraysaayi way gilgilanaysaa marka ay gilgilato bay kor u soo saaraysaa wax allaalay wixii ku jiray oo dhan sida lagu sheegay qowlahu tacaala ida zulzilat اlardu zilzaalaha wa akhrajat اlardu marka dhulka la gilgilay gilgilashadeedii qiyaamada kadibna ay soo saarto ay bannaankankeeda ku jiree ku aasnaa bannaanka ay u soo wada saarto wa adilat lirabbihaa bay ateecday wa waana lagu waajibiyeyna isla suuratu zalzala waxaa lagu sheegay wa qaala alinsaanu maa laha yowmaidin tuxadiu akhbaaraha bianna rabbaka awxaa laha rabbigaabaa u waxyooday saa inay samayso amarkii rabbi bay qaadatay amarka rabbi bayna u hoggaansameen ilaahina qur-aankiisu horey wuxuu ugu sheegay markii la abuurayey samadan iyo dhulkan amarka rabbi qaadanaya in la yidhi sidaasaa laydinka rabaa noqda idinkoo raalli ama qasban uma istawaa ila asamaa'i wa hiya dukhaanun faqaala lahaa walilardi itiyaa طawcan aw karhan qaalataa ataynaa طaa'iciin idinkoo qasban ama idinku raalli kuoo rabitaankiina ku sameeya rabitaanka yagaan ku samaynaynaa bay dhaheen taasi waxay hadda la macno tahay taa bilowgii bay ahayd dhammaadkii iyo gabagabadoodiina waxaa la yidhi qaalata ataynaa طaa'iciin oo kaleeto weeyo labadaba waxaa la yidhi waadinat lirabbiha waxuqat saasuuna kownka iyo khalqigu rabbi ugu hoggaansan yahay bilowgiisa iyo dhammaadkiisa innaguna sidaasaana kownkan iyo daacadanna waa tii kowniga ee qadariga ahayd waaye innaguba intee layna abuuray unbaan sidii noqdalle inay yiri noqonnay innagoon cidi waxynaga weydiin markii hadhow layna soo saarayana ama laynaga qaadaya naftana sidii laynoo qoondeeyey unbaynu noqonoo cidii waxba inaga weydiin mayso sidaa unbay qadarka kowniga iyo iraadada doonitaanka rabbi kownkanuu u socdaay kuma waa sida uu ugu talagalay bay u fulaysaa yaa ayuha alinsaanu insaan yahow aadama yahow dunida ku nooli innaka adigu kaadixun midkii shaqo adag ku jira tahay intaad nooshahay ilaa rabbika ilaa rabbiga aad kala kulanto kadxan camal adag baad ku jiraysaa fa mulaaqiihi camalkaagiina waad la kulmaysaa ama fa mulaaqiihi rabbina waad la kulmaysaa damiirka fa mulaaqiihi cidda lala kulmayo rabbina waa noqon karaa oo in lala kulmi waa run camalkana waa noqon karaa oo inaad camalkaaga la kulmi doonta waa run laakiin damiirkan fa mulaaqiihi kii loo celiyaba waa saxan saxanyah haddii laakiin qaaciidada la raaco waa laysu isku loo celinayo labada qowlaba culimmadu way leeyihiin ma rabbi kadaa dambaysa kaadixunna way horaysaa mise kadxantan dambaysaan dhahayna aqrabu madkuurin ha loo celiyadu tan waa ta'kiidee asalku ma tii horoo rabbi baa ka dambaysa mise tan taakiidka lasoo soo celiyaa dambeeya labada macnoba saxiix weeye aana isugu mashquulin arrintan laba mas'alaa aayaddan laynoo sheegay marka koowaad weeye qofku aadamuhu adduunka intuu joogo howl iyo shaqo iyo dhib buu ku jirayaa meel raaxa loogu talagalay ma aha orod unbaa dhiidku kaa dhacayaa waadna xaydxaydnaanaysaa laga bilaabo maalinka dunida aad ku soo biirto ilaa laga gaadho maalinka dunida aad ka tagto markaad dhalatana adoo ooyayaa dhalan markaadu soo baxdaba waa maxaa ku taabtayoo jinni markaad dhimanaysana adoo ooyayoo sakaraadayoo dhididsanoo nafku haysaad dhiman inta udhexaysa sow ma aha aayaddan waxaa la mida ah qowlahu tacaala laqad khalaqna alinsaana fii kabad ay fii tacabin dhib iyo tacab inuu ku jiraan ugu talagallay baanu ku abuuray mar waad jiran tahay mar waad naxsan tahay mar waad cabsanaysaa mar waad gaajaysan tahay mar hurdaa ku haysa mar waad daalan tahay mar waad ciilaysan tahay adduunyadan somayda arag tasuu'uka xiqbatan wa tasuru waqtan waay in yar haddaad faraxdo murugo dheer bay ku marin iyada dhanba hadda marka la soo gaabiyo warsee la yahay waa iska xaal adduun buu ku dhigi qofku markay culaysiu ka hadlayo waa xaal adduun mar natiijadeedu maxay tahay adduunyadu waa meel dhib iyo wareer waay innaka kaadixun shaqo adag baad ku jiraysaa waay noloshiiba adag marka dembigu batana way sii adkaataa sida cashirkii welilmutafiin aan ku soo marnay marka innaka kaadixun camal adag baad ku jiraysaa walidaalika xadiidka waa kii ahaa asdaqu اlasmaa'i xaariun wa hamaamun magacyo waxaa u runsan la isu bixiyo xaari iyo hamaam hamaam waxaa weeye ka murugada badan fikirka badan adduunyo nin joogaayey sawalwal iyo fikir wax isweydiin maxaad samaysaa miyay kaa dhammaan koloo meelay kaaga dheganaataba meelay kaaga dheganaataba meelunbay dhab kaaga dheganta xaarina waa ninka shaqaynaya labada magaca ugu saxsan nolosha ka turjumaya ninkii shaqaynayay ee shaqo iyo hawl faraha un kula jiray murugoonayay ee fikiraye walwalaye walbahaaraye fikirayey waa nolosha dunidu waa sidaas laakiin camalkaagaas ama khayr buu noqon ama shar buu noqon ama wuu isku jiri intaan baa la samayn wixii uu ahaabana waxaad samaysay famulaaqiihi waad la kulmi doontaa faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara in yar oo khayra in yar oo shara dadna aamanuu wacamiluu saalixaati weeye kuwa aladiina kafaruu weeye kuwana khalaطuu camalan saalixan wa akhara sayi'an waaye nin walba wixii uu sameeyey iyo camalkii famulaaqiihi ilaa rabbika rabbiga inaad la kulanto dunidan aad ka tagto ood dhimato hawl adag unbaad ku jiri kadxan shaqo adag famulaaqiihi camalkiisii mid la kulmayaa tahay marka aayaddii faman yacmal midqaala diratin sharan yarah bay la tahay iyo xadiidka nebigu ku yihi jibriil baa la hadlayay calayhim asalaatu wasalaam yaa muxamadu cish maa shi'ta fa mayitun intaad doonta noolow waadun dhiman intaad doonta noolow soo nabi nuux alfa sanatin ilaa khamsiina caaman dacwo ma wadin intuu noolaa ma aha intuu dacwada gaarsiinayey waayo haddana waa dhintay cish maa shiئta fainaka mayitun waaxbib man shiئta fainaka mufaariqu qofkaan doonta jexa doonta jeclow waadun ka tegi haddaadan dunida ku kala tegin mid malakumowd la yihahda idin kala geyn wacmal maa shi'ta fainaka majziyun bih waxaad doontana samee abaalkeedun baa ku sugaya saa darteed kiraaman kaatibiinana waan soo marnay meesha kitaabkaa la qoray ciliyiin iyo sijiil inuu yahayna waan soo marnay in lala kulmayo kaa la geeyeyna haddaan joognaa in laga ilaaliya iska abaalmarina aayaadka soo socda waay meel lagu baxsadoo lagu fakan ma nin walow waxaa kaloo la mid tahay kulla insaanin alzamnaahu طaa'irahu camalkiisii baanu fii cunuqihi qoorta u sugnay waay qoortaa loo geliyey camalkiisiio isagaa unbuu ku lamaan yahay qabriga suu kuula galay qabriga markaad gasho u bilowdo qiyaamadana waa kuugu iman waraaqihiiyo qoran aakharana janniya naar buu kula geli midun buu ku geyn marka fa mulaaqiihi haddaan nidhaahna camalkaagii waad la kulmi abaalkiisii waay iyo xisaabtiisii oo qoran haddaan nidhaahna fa mulaaqiihi rabbi waad la kulmaysaana nabigaaba horey u sheegay calayi slat slam xadiidna waa kii lahaa man axaba liqaa'a allaahi axaba allaahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allaahi kariha allaahu liqaa'ah qofka ilaahay la kulankiisa jeclaadana alla waa jeclaanaya qofka ilaahay inuu la kulma nacana allana waa nacaya la kulankiisa haba dhacee caaishaa nabiga weydiiso see lagu jeclaa yahay la kulankiisa dee geeri baa ka soo koraysa cidnana geerida ma jecla markaasuu wuxuu nabigu yihi halkaas maahane qofku markii ay dunida uga dhammaatee lagu soo xaadiro muminka waa loo bishaarayn fa inuu dhinto rabbigii la kulmo gaalkana waa loo digi naartii baa loogu bishaarayn markaasoo nici halkaasaa laga hadlayaa nabigeennu mar kalena waa kiidii xisaabta markuu ka hadlayey maa minkum min axadin ilaa wasayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan cid idin kale afcelinaysa ma laha rabbi waa kula kulmi doonaa camalkaagana waa kula xisaabtami sida mu'miniinta wanaagsaneed ee asxaabulyamiin iyo iyo muqarabiinta loola xisaabtamana wayba soo socotaaba marka fa mulaaqiihi kii la kulmaya weeye rabbigii ama camalkiisa la kulmaya waayo ayib waxaa u dhow daahirka siyaaqa qur-aanka aayaadka in camalkiibaa lala kulmayaa la yidhaahdo saas darteed baa fa'da tafriica fa amaa man uutiya kitaabahu iyo wa man uutiya kitaabahu camalkiibay ka hadlayaan marka aayaadka siyaaqoodu camal inay ka hadlayaan oo fa mulaaqiihi camalkiisii wuu la kulmayaa baa qaabka aayaadku isu daba yaallaan macna ahaan u dhowo u munaasabsan ta kalena xaqba ha ahaata rabbi lala kulmaye fa man uutiya qofka la siiyo kitaabahu kitaabkiisii laga qoray isagaa leh waa kii daga diiwaangeliyey isaga wuxuu samayn jiray biyamiinihi midigta laga siiyo fa sawfa yuxaasabu waa la xisaabi doonaa xisaaban xisaab yasiiran fudud baa la xisaabi doonaa xisaabtaa kadib fudud markay dhammaatana wayanqalibu qiyaamada iyo goobta xisaabtanka waa ka gadoomayaa ilaa ahlihi reerkiisii iyo deegaankiisii iyo jannada meeshuu ku lahaa masruuran xaal uu yahay ku faraxsan isagoo faraxsan oo riyaaqsan buu halkii ilaahay ugu talagalay tegayaa dadka xisaabta iyo siirkaa ah ee dadka la wada xisaabin doono dadka asxaabulyamiinka ah iyo muqarabiinta ah qaar bilaa xisaabin walaa cadaabin la yidhaahdaa xisaabtaa waxaa looga jeedaa bilaa xisaabin mid lagu adkaynaya maaha xisaaban yasiira nabigaa la weydiiyey fi صaxiixayni min xadiidi caaisha baa nabigu maalin wuxuu yihi man xuusiba cudib qofkii la xisaabiyo waa la cadaabi cadaab buu geli caaishaa tihi suku rasuulka ilaahayo ilaahay sowma dhihin waamaa man uutiya kitaabahu biyamiinih fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran qofkii la xisaabo waa la cadaabi baa tidhi ashalu xisaaban yasiiran buu ilaahay leeyahaye markaasuu wuxuu caaishaay inamaa daalika alcard xisaabta yasiirka aayaddu ka hadlayso bandhig iyo tusid waaye la xisaabtan kan maxaad u samaysay a maaha walaakiin man nuuqisha alxisaab halag yahlik qofkii xisaabta lagu adkaeyo xabad xabad loola kor istaagaayey wuu halaagsamaya mar kale nabigu alai slat salaam xisaabta yasiirku cardigiibuu sii fasiray cardiga maxaa looga jeedaa fii xadiidi cabdillaahi bni cumara fi lbukhaari wa muslim nabigu wuxuu leh alay sl addoonkiisa mu'minka ilaahay wuu soo dhowaynayaa markaasuu satrigiisii iyo asturkiisa gelinayaa markaasaa dunuubtiisii la xasuusin kaaya kaasoo maadan samayn haa kaaya kaama samaysay si tartiib oo latifan baa loogu sheegi kaaya kaama samaysay haa kaasoo maadan samayn haa fa yuqariruhu baa loo akrin kadib baa waxaa leehi adduunkana waan kuu ceeb haddana waan kuu dhaafay kadib jannadaa loo mootinayaa marka cardigu wada dulistaag ma ahee kan ma garan kan ma garan kan ma garan kan ma garan kan garan waayo kadibna haa haa haa haa haa waan garan waan garan markay dhammaato adduunyadana waan ku asturay aakharana ah, waan kuu haddana waan kuu dhaafay saas weeye cardiga sida looga jeedo oo nabiguu shegay sal ly slam walidaalika fii xadiid caaisha laga wariyo imaamu axmed iyo xaakimna mar kale baa nabigu wuxuu dhihi jiray markii uu salaada tukanayo ducadiisa wuxuu ku ducaysan jiray allaahumma xaasibnii xisaaban yasiira ilaah xisaab fudud ixisaabi markaasaa la weydiiyey rasuulka ilah xisaabta fudud maxay tahay sidii xadiidka hore oo wuxuu yidhi waa inuu kitaabkiisa fiiriyo oo la tuso fayatajaawaza canhu uu ka cafiyo ilaahay subxana wa tacaala ina man nuuqisha alxisaaba cudib xisaabtiisa ninkii lagala garamo niqaashka iyo munaaqashada waa taqaan ninka xisaabtiisii lagala garamo kana kor istaag waad samayso maxaa u samaysay la dul istaajiyo oo garnaqsi lagala galoo lagala garramoo lagula dooda cudiba waa la cadaabayaa waayo inta ilaahay nicamuu ku siiyey iyo intuu waajibaad ku sahay inteed shugriday nicamkii waajibaadkii intee baad la timid dembi iyo xaaraan intee baad ka tagtay inteenaan nahaye iyo u xisaaban yihiin waajibuu dayacay iyo dembi u galay maalinkii maanta ahaa saaka intaad soo toosta ilaa hadda ma ku xisaabanta diiwaan ay ku qorantaha laguu keeni haddii xabad xabad lagula xisaabtan xaggeed aadi laakiin man nuuqish اlxisaaba cudib waa la cadaabayaa saasuu nabigu yihi salى اllahu alayه wasalam waama man uutiya qofkii la siiyo faama man uutiya qofka la siiya kitaabahu kitaabkiisii laga qoray biyamiinihi midigta laga siiya fa sowfa yuxaasaba waa la xisaabi doonaa xisaaban xisaab yasiiran fudud oo taan soo sheegnay ah wayanqalibu ilaa ahlihi masruuran reerkiisii oo hantidiisii iyo deegaankiisii oo jannada ku lahaana isagoo faraxsan buu aadayaa yaa tusaya wey orod baa la nabigaa su-aashaa la weydiye sal l slam waxaa leeyahy jannadan intaa la eg qofkuna weligii uusan arag marka la yidhahdo orod jannada gal see buu ku garanayaa meeshuu ka geli lahaa markaasuu wuxuu yidhi guriguu jannada ku leeyahay siduu u garanayaa ka badan guriga adduunka uu ku ee kusoo noqnoqonaya aqoontu u lahaa tan aqoontu u lahaa ee garanayaa ka badan caalam kale weeye ilaahay baa garansiinaya kuwa allah inugu daro wa man uutiya qofkiisa la siiyo kitaabahu kitaabkiisii laga qoray waraa'a dahrihi dhinaca dhabarka laga siiya dhabarka looga soo laaco fa sawfa yadcuu wuxuu u yeehan doonaa hubuuran halaag buu u yeehan doonaa hoogayoo ba aydaa ka dhammaan doonta wayaslaa wuxuu ku guban doonaayoo geli doonaa saciiran naar huraysuu geli doonaayoo ku guban doonaa maxaa yeelay innahu isagu kaana wuxuu ahaa fii ahlihi dadkiisa markuu dhex joogay masruuran ku iska faraxsanoo farax aan aakharaba ka cabsanayn buu ahaa innahu danna isagu wuxuu malayn jiray oo filayey allan yaxuura inuusan soo noqonaynin oosan soo noolaanaynin buu u moodayo u malaynayay saa darteed kumaba talagelin maanta bala wuu soo noqonayaa ina rabbahu rabbigiiba kaana ahaa bihi asaga basiiran mid arka aayaddan arrimo badan baa laynoogu sheegay dadka ahlunaarka ah. kitaabka dhabarka laga siinayaabay aayaddaniina tiri aayado qur qur'aankaana waxay yidhaahdeen waamaa man uutiya kitaabahu bishimaalih bidixdaa laga siinayaa aayaddaa bidix baa laga siinayaa tidhi ma horay baa looga dhiibayaa mise gadaal baa looga dhiibayaa bidixa ku qaatee inuuma sheegin aayaddan bidix baa laga siinayaa ina tirina bidig dhabarkaa laga siinayaa tirina midig iyo bidixtee ku qaadanayaa maynan sheegin labada ayadood way isdhammaystirayaan marka horta bidix buu ku qaadanayaa dhabardhabar baana looga soo dhiibayaa labada ayadood marka isu geyso bishimaalihi oo min waraa'i dahrihi awaay bidixdaa laga siin oo weliba hore hore laga soo siin maaye gadaal baa looga soo dhiibi laacitaankeedana xanuun iyo dhibdheh waxa ku qorana welwel iyo muruga dheh taa waa qaybta koowaadee aayadda halaag iyo balaayu u yeedhan doonaa oohintiiyo calaacalkaa ka dhammaan doona meelaan calaacal anfacaynin oon oohin waxba taraynin buu calaacali doonaa in badan buu ilaahay calaacalka iyo cabaadka iyo catawgooda qur-aanka lagu soo celceliyey mana ku eka marka kitaabka la siiyee tan iyo naarta uu gala catawgaasuu wadi doonaa kitaabka markii la siiya catawgiisa suuratulxaaqa lagu soo sheegay waamaa man uutiya kitaabahu bishimaalih fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya walam adri maa xisaabiya yaa laytahaa kaanat ilqaadiya maa agnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya calaacalkaas alla kitaabkan maxaa la iigu keenay maxaa la iiga fogeyn waaye maanta tabar ma hayo talana way dhaaftay calaacalkaasuu calaacalaya mar kalena meel kalea lagu sheegay wuxuu ku calaacali doonaa maa lihaada alkitaabi suurat lkahfi ahayd laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaha war kitaabkan baasee wax yar wax weynba aanu wax ka maqan jirin kitaabkan baasna muxuua calaacalkaa iyo catowgaasuu wadi doonaa naarta hadday galaanna waidaa ulquu minha makaanan dayiqan muqaraniina dacow hunaalika hubuuran laa tadcu lyowma hubuuran waaxida wadcuu hubuuran kaiiran maanta hal halaagiya balaahi hoog u yeeranine hoog badan iyo bale badan u yeerta baladaa badan ay u yeerteen ay ku cabaadi doonaan maxma laga yeelayaa catowga iyo oohinta iyo qaylada sida dameeraha ooyayay himsigooda inay yeelanayaan baa laynoo sheegay kama fii suurati huud waa ma aladiina shaquu fa fi nnaari lahum fiiha zafiiru wa shahiiq zafiirkuna cidaa hore dameerka weeye dhawaqa dheera shahiiquna himsiga dambe waayo mid kor u dhawaaqaya mid sii tabardhigaya saasay u cataabayaan wax kastoy cataabaanba laga yeeli maayo ikhsaw fiiha walaa tukalimuun baa taas allah inaga badbaadiyo ilaahay wuxuu ku sababeeyey wayaslaa wuxuu geli doonaa uu ku guban doonaa saciiran naar huraysa islowhaa fasbiruu ow laa tasbiruuna waa la dhihi ku gubta ama adkaysta hama adkaysanina soo adduunka marka la joogay haddii la idiin digay sumaydaan noqonin sawaaun calayhim ma andartahum am lam tudirhum isku mid idinma noqonin maanta annaga sabir iyo sabir la-aantiinna waa noogu isugu mid aljazaau min jinsi lcamal waay markay sidaa u dhawaaqaan ay meeshaa ku gubtaan sababtay ku muteen ilaahay halkan laba sababood buu sheegay marka koowaad innahu kaana wuxuu ahaa fii ahlihi dadkiisa is markuu dhex joogay adduunka masruuran mid saga faraxsanoo cabsi aakhiro iyo cadaab aakhiro ilaahay uu ka cabsado kooba jirinba barnaamijkiisa halka dadka mu'miniinta ay dhaheen jannada markay galaan ay xasuusanayaan innaa kunnaa qablu fii ahlina mushfiqiin annagu horay markaan dadka iyaga dunida dhex joognay cadaab ilaahay baan ka baqi jiray camal baan samayn jirnay waxyaabay naftu jeceshahaan ka tegi jirnay waxyaabaa nafta ka culus baa ku culusta samayn jirnay waxyaaba ay naftu dhibsanaysaan marin jirnay annagoo cadaab ilaahay ka cabsanayna isagu nin isdhigtay oo ishalmaamay oon aakharaba u tirsanayn oan cadaab ilaahay ka baqaynin buu ahaa ammaankii dunida uu ku helay isku siiyey aakharay ka go go'anta laakiin dadkii ilaahay kaga cabsanaya adduunka cadaabkiisa ka baqayey amaa dembigaad gashay lagu cadaabaa lahaa soo dadaalayay markay jannada galeen bay u aayeen cabsidoodii oo waxay yidhahdeen inaa kunaa qablu fii ahlina mushfiqiin inahu danna isagu wuxuu u maleeyey oo filayey allan yaxuura inuusan soo noqonayn oon laba soo noolaynaynin bay la ahayd saa darteed kuma soo tashan hadduu maanta abaalkeedii hayaa wuxuusan filaynin hadday ku timid soomaynaan soomaali suuratu naasicaad inay dhahayd tilka idan karatun khaasira taasi waa celin haddii laysa soo celiya lagu hogay lagu baabaay tiibuu gacanta ku hayaa halka ay ka faa'iideen dadkii mu'miniinta ahaa ee ka baqayay rabbi la kulankiisa iyo in la soo celin doono rumaysnaa ee filayey ay ka faa'iideen oo kitaabkooda midigta markii laga siiyey haahum uqra'uu kitaabiya innii danantu annii mulaaqin xisaabiya anigu waxaan filayey oon rumaysnaa inaan xisaabtaydan la kulmayo saa darteed buu soo diyaargaroobay kanna intuu dhinacba iska dhigay ma filayne buu wuxuu doono qastay labadii adduunka marka la joogay cadaab ilaahay laga baqayey iyo qiyaamo soo celinteed la filayey waa loo baxsaday dadaalkii la sameeyey meeshii dhinac la iska dhigay ee maba jirta la yidhi in xisaabta lagu darsanna labada ninkani dadkani eedeen waay balaa ina rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaa bihi isaga basiiran mid arka in badan qur-aanka waxaa lagu soo celceliyaa ilaahay basiiran waa ku arkaa khabiiran waana ku gun og yahay khabiirku waxaa la yidhaahdaa qofka waxaan salkiisa hore hoose imtixaanay oo soo taabtay oo guntaada og labadaasu aad ilaahay suu raaciyaa gaar ahaan akhbaarta aakhire iyo xisaabtankeeda markay timaado fii suurati israa ilahay mar waa kii ku yidhi وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباaده khabيirا baصيiرا rabbigaabaa ku filan addoommadiisa dembigooda mid arka oo guntoodan og marka ilaahi subxaanaه wa taعaalى waa kii yidhi waxaan filaya isla suuradda ahayd qul kafىa bالlaahi شhahiidا baynii wa baynakم inahu kaana bcibaadihi khabiiran basiira marka ilaahay waa ku arka oo xirsiin dhowr meel bannaan baad fadhidaa hadday habeen tahay waa ku arka hadday maalin tahayna waa ku arka wax ilaahay ka qarsoon ma jira gadaal baana laga caddayn doonaa xataa caloosha waxaad ku haysato ilaahay waa ku ogyahay falaa uqsimu waan dhaaranayaa bishafaqi guduudka makhribka ka dambeeyaan ku dhaaranayaa ee tilmaamaya mugdi soo galay iyo habeen bilowgi wallayli habeenkan ku dhaartay iyo wamaa wasaqa waxa uu kulmiyo inta soo hoos hoosgashee habeen u galoo dhan walqamari dayaxaan ku dhaartay ida tasaqa markuu dhammaystirmo ee uu buuxsamo afar iyo tobnaad iyo meelahaya la tarkabunna waxaad mari doontaan dabaqan xaalad can tabaqin xaalad kale ka dambaysa bacda tabaqin xaaladba xaalad baa idinka dambayn doonta aayaddani xaalan bacda xaalin nabigaa ku fasiray sal ly slam kama fii saxiixi اlbukhaari can ibni cabaasin radi allahu canhuma oo nabiga latarkabunna ibn cabaas markuu fasiraya wuxuu yidhi latarkabunna طabaqan can طabq ay xaalan bacda xaalin hakadaa qaala nabiyukum saasuu nabigiina yihi yihi salى اllahu alيه alي waslm fi saxix اlbukhaari ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa shafaqu guduudka maqribka ka dambeeya ee yar intaan cadiinka iyo mugdiga dambe loo guurin yaa la yidhaahdaa waana waktiga gudmadowgu soo bilaabanayo hadhow madowgu markuu cagadhiga si unbaad ula qabsataa dhinacna waa ka iftiin baa kaa yarhaya dhinacna madow baa kaa soo galay waa wakhtigaas wakhtiga habeen bilaabanaya wey culimmada qaar ba waxay yidhaahdeen shafaqu kaas maaha falaa waxaan ku dhaaranayaa bishafaqi waa beriga soo baxaya guduud baa jira waagu markuu beryo qoraxdu intaynan soo bixin guduud kalaa jira waxayna yidhaahdeen in badan qur-aanka waxaan ku soo marnay rabbi oo maalinta iyo habeenka iftiinka maalinta iyo madowga habeenka ku dhaarta taasaa noo munaasabsan bay yidhaahdeen in labadaba ay galaanna dhib ma laha iyo waleyli habeenkii wamaa wasaqa ay wamaa jamaca waxa uu jamciye soo hoosgaloo dhan xidig soo iftiintay ha noqoto meel mugdi noqotay ha noqoto shaqarkiiyo cagta degtay ha noqoto wixii uu leeyahay faa'iidihiiyo dhibba ha noqdee walqamari dayaxaan ku dhaartay ida tasaqa markii uu dhammaystirmoo kaamil noqdo afariyo tobnaad iyo maalaha ku dhow yahaye iftiinkiisii iyo ilaan dayix isagoo yar buu bilowdaa bisha aakhirkeedana wuu yaraadaa halkaa bartamaha ana dhammaystirmaa wareegiisu latarkabunna waxaad mari doontaan abaqan xaalad can abaqin bacda abaqin xaalad ka dambaysa ereygan waa la camimay xaaladba xaalad ka dambaysa idinkoo dhanba aakhariya adduunba xaaladba xaalad idinka dambaysaa wey hal xaaladood ku bilaabataan ood ku dhammaataan ma laha shalay calool baa ku jirtay caloosha intaa ku jirtay intaasoo xaaladoo isbedelaa kugu dhacday biyo candhuufoo shahwaad ahayd kadib dhiig yar baad noqotay kadib cadhili baad noqotay kadib ilmo la abuuray baad noqotay intaa markii xaalad ahay haddana layskaga dhigo bannaan baad u soo baxday bannaanka intaad joogtay caruurnimo dheh dhallinyaranimo dheh nin xooga dheh waayeelnimo dheh ilaa dhimasho aad ka gaartay adiga jiritaankaagii xaaladaad isu bedeshay haddaad qabri dhimashay qabri la galay maraad cusub tahay mar ciidi ku cuntay ilaa mar lagu soo bixiyo qiyaamo maraad taagan tahay mar lagu xisaabinayo maraad siraad joogto mar janniya naar lagu jiro soo isbedbedeluun ma aha waxaad ku suganta taa mid dheh adduunyada intaad joogta maraad gaajaysan tahay iyo maraad dheragsan tahay maraad hodan tahay iyo maraad faqiir tahay maraad caajisan tahay ama xanuunsan tahay iyo maraad caafimaadsan tahay maraad keli tahay iyo bar lagu weheliyo maraad boqob madax tahay iyo maraad shacab tahay intaasoo dhan xaaladaha kala duwanee la marana abaqan can abaqin dheh camalkaaga mar leego maraad shaqo ku jirto iyo maraad nasanayso maraad mid adduun ku jirto iyo maraad mid aakhara ku jirto maraad mid xun ku jirto iyo maraad mid fiican ku jirto abaqan can abaqin sidii sidiinaba dabagaddoon baa tihiin waay isbadbedel joogto ah baa noloshiinna iyo camalkiinna iyo jiritaankiinna iyo duruufihiinnu baa yihiin qof sidii ku ahaa aadam baa sidii lagu abuuray ka bilowday inkastoo dhoobo heerheer maray markii laakiin nafta la geliyey siduu ahaa uu dhammaystirnaa inagu laakiin sidii oo kaleeta ma nihin sida xadiidku ahaa ilaahi aadam calaa suuratihi buu ku abuuray suurat raxmaan riwaayada asaxu lqowleyn ma asixine suuratii sidaa uu yahay sidilma caruuroo soo korayo xubnuhu koreeno lugihii gaagaabnaa dheeraadeeno madaxii yaraa weynaadayo uu xoog lafee faadhihii yaryaraa weynaadeen ma ahayn innagu sidaasaan wada marnaa inta mucuqa aad leekayd maalinkaad dhalanaysa iyo maanta intaad leegtay weynankaaga iyo dheerarkaaga iyo xooggaaga soo maaragtid xubnahan wada koray aadam ma soo marin isagoos dhammaystiran oo sitiina diraacan lixdan dhudhunoo dheerar ah lixdan dhudhun waa imise mitr dhudhunku waa imise mitr imise uga dhigmaa ya nus mitir waaye aadan dheerarkiisu haddaba soddon mitir buu ahaa situuna diraacan famaa zaala alkhalqu yanqus inta ka dambaysay jiilba jiil qarniba qarniga ka dambeeya waa la sii gaagaabanayaa sida khaalibkee loo badan yahay marka aadam isagoo sitiina diraacan lixdan dhundhuna ilaahay abuuray adi laakiin adoo dhudhun leeg ama ka yar baa lagu abuuray markaasaa intaasoo dhudhuniya dheerar noqotay adoo laba kiila laba kiiliya badhaad dhalatay markaasaad boqol iyo waxoogay kiila maraysaa marka waxaa la yidhi abaqan can abaq xaalada isbedbedel aad maraysa maxaasaa loo leeyahay waxaa haboon isbadbedelka dhacaya inaad ku waana qaadato soomaarag waad yarayd waad xoogaysatay jirkaagii dhalaalaya waa duugoobay xooggaagii waa daciifay dadkii kaa horreeyey waa tageen inaad ku waana qaadato haddaad xoolo leedahay midbaa xoolo shalay lahaayoo caydhoobay adigaa maanta lahaayoo birri caydha adaa shalay caydhahaayoo xoolo haya shalay waad baahnayd maanta dad baa baahan inaad kuwaana qaadato wax ku qaadatay bay ku baahan tahay wax kastood samaynaysa sida lainoo yidhi habeenkii iyo maalinta isbedelkooda waa in lagu waansamaa isbedbedelka xaaladeedaad marayso ilaahay wuxuu ka dhigay khilfatan liman araada an yadakara ow araada shukuuran layna yidhi isbedbedelka waxaa lagugu xusay xisaabtan baa kaa dambeeya dunidana joogi maysid isbedbedelka waa min aayaatihi e kuwaana qaado intaa kadib yaa waxa la yidhi famaa lahum maxaa ku dhacay oo u diiday oo laa yu'minuuna ayna ilaahay iyo kitaabkiisii aakhare u rumaynayn waidaa quriya calayhim haddii lagu akhriyo alqur'aanu qur'aankana laa yasjuduuna ayna u sujuudayn oo u saamayn layahay qur bal iladiina kuwa kafaruu gaaloobay yukadibuuna way beeninayaan qur wallaahu ilaahayna aclamu waa og yahay bimaa yuucuuna waxay uurka ku hayaan oo dhan ee caloosha ku qarsanayaan ee cantugsan yihiin rabbi waa garanaya fabashirhum ugu bishaaree bicadaabin cadaab ugu bishaaree aliimin oo gubaya shantan aayadoodina waxaa lagaga hadlay dadkii gaaloobay iyo inaynan gar u lahayn gaalnimadan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyay isagoo intaasoo xujo ah keenay iyagii abuuray naftooda aayaad badan ku jiraan kownkana cerya dhulka hareerahooda abuuray ambiye iyo waxyu u soo diray oo xasuusiyey intaasoo nicama u sameeyey sida uu u maamulaya dunida iyagoo indhahooda ku arkaayay maxay ilaahay u rumayn laayihiin iyagoo eegaya aayaadkiisa kownka iyo aayaadkiisa waxyiga rususha usoo dhiibay oo marka qur-aankii lagu aqriyo meel walba taabanayey wax walba tusaalaynayey qiyaamada uga digayey naarta iyo jannada uga sheekaynayey waxa wanaagsan iyo waxaan u kala caddaynayey qur-aankii markii lagu akhriyana inay u rumayn la'yihiin oo igu sujuudi la'yihiin sujuuddu waxay astaan u tahay hogaansan iyo taacay u tahay maxay u adeeci la'yihiin ugu hogaansami laayihiin qur-aankaasoo ilaahay ku tilmaamay haddiiba dhagxan lagu soo dejiyo inay khushuuci lahaayeen low anzalnaa haada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khashican mutasadican iyaga see wax ka yah quluubtoodu kalxijaarati ow ashaddu qaswatan waay dhagaxna ka daran waya dadkan qalbigoodu taabashadun buu kaga jilicsan yahaye waane iyo wacdi gelitaankiisu dhagaxaaba dhaamo waya qaybo ka mida ah famaa lahum maxaa ku diiday oo laa yuminuuna ayna u rumaynaynin maxaa ku xambaaray laa yuminuuna ayna u rumaynaynin waidaa quria haddii lagu aqriya calayhim korkooda alqur'aanu qur'aankana laa yasjuduuna aynan ugu sujuudaynin oo u hogaansamaynin bal iladiina kuwii kafaruu gaaloobay yukadibuuna way beeninayaan in qur-aankan uu yahay mid loo hogaansamo laakiin iyagu ay beeninayaan wacdigii iyo waanadiisii ka jeedsanayaan waxay la mid tahay aayaddii suuratu lmudathir famaa lahum can اtadkirati mucridiin maxaa ku kallifay oy wacdiga iyo waanada uga jeedsanayaan dhabanka ugu duwayaan ma sidaasay rabaan in loo abaalmariyo cadaabkaas maa dhow cataw iyo calaacal bay moodayaan uu waxtarayo wallaahu aclam ilaahay waa og yahay bimaa yuucuuna waxay weelaynayaanay uurkiiyo caloosha ku haystaan ilaahay waa ogyahay yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukhfi suduur ilaahay isha wax khiyaanaysa iyo waxa qalbiga lagu qarinaya waa ogyahay waasiruu qowlakum aw ijharuu bih inahu caliimun bidaati suduur hadalkiina qarsado ama hoosu dhigta ama koru la dhawaaqa wax afka ka soo baxay iska daaye qalbiga waxa ku jiraan soo bixin buu ilahay ogyahay marka waxba kuuma qarsoona meel bannaan baad fidhidaa waay waan si qarsan haddaad dhihi lahayd waxay qarsanayaan qayb ka mid a ee afka ayna ka sheegaynin marmarna ka soo fakanaya somalida waxa xurkaa ku jiru afkaagu xadaa qaybuu qur-aanka ilaahay sheegay suurat ali cimraan waxaa lagu yidhi qad badat ilbaqdaau min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar bicilmihi buu inoogu sheegay inuu ogyahay afkooda cara iyo xumaato ay qabaan way ka boodaa ka soo baxday inta ay ka bixin ay qarsanayaanay caloosha ku haystaan ay qarinayaan baana ka badan wamaa tukhfii suduuruhum waxa laabtoodiiyo colooshoodu qarinaysaana akbaru ka weyn ilaahay saa darteed intay sheegeen iyo intay qariyeenba waa ogyahay saas darteed waxba kuuma qarsoona wey wixii qalbigaaga ku jirana waa lagu ogyahay sida qowlka aad tiri iyo falka aad samaysay la ogyahay oo kaleeto saa darteed baa lagu cadaabi caqiidadii xumayd iyo qasadkii casiimadii xumayd ee qalbiga ku jirtay ee go-aankii adkaa ead gaartay ee qalbiga ku jiray xumada ahaana waa laysu qori waman hama bisayi'atin waay ila aladiina laakin aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamilu saalixaati camalka wanaagsan sameeyey lahum waxay leeyihiin ajrun abaalgud hayru mamnuunin aan la goynaynin oon weligii dhammaanaynin ajirka aakhareen dhammaanaynin iimaan iyo camal saalixaa lagu xiray qur-aanka dhammaantii bilow ilaa dhammaad jannaa la siiya dad haddii la yidhaahdo iimaan iyo camal saalixaa la sheegaa sidaa darteed aniga waan rumayn iimaan keliya camalkii markhaatiga iyo caddaynta u ahaana la iman maayo jannada laguma hiigsado laguma rajeeyo marba qur-aanka ilaahay oo dhanba hadduu iimaan iyo camal saalixa jannadii lagu xiray haddaa laynaga rabaa iimaankii iyo camalkii saalixa ee suubanaa inaan samayno aayaddani waxay la mid tahay ta inoogu iman doontaa fii suurati tiin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati falahum ajru hayru mamnuun ajir bay leeyihiin aan weligii laga kala goynaynin marka ilahi subxana wa tala wuxu in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lahum ajru hayru mamnuun suuratu fusilat qul inakum la takfuruuna biladii khalq alarda ku xigtaan filaya fii suurati huudna waxaa lagu yidhi caطaa'an hayra majduud cato iyo siismo weeye hayra majduudin aan la goynaynin oo la jaraynin waay way ku daa'imayaan khaalidiina fiihaa way ku waarayaan nicmooyinkaas saas darteed baa ahlu sidoo kale waa ku waarayaan gaalnimada ku dhintay inay ku waaraan marka in la dhinta la quusinayo gaalada oo dhiman maysaan laleeyahay cadaabkaa naftu idinka bixi mayso wayaatiihi lmowtu min kulli makaanin wamaa huwa bimayit ahlujannuhuna laleeyahay naciimkan ka dhiman maysaan baa mowdkii baa la keeni malakulmowdkii maaha mowdka hal mar buu arkaa qofku markuu kaa qaadaya nafta mowdkiibaa bayna aljannati wannaari derbi alla saari yaa ahla aljannati wareer jannadu wareero janno madaxay kor u qaadayaan ma garanaysaan baa laleeyahay haa mowd wey kii waay kii kii kii ahlunaar yaa ahla annaari madaxay kor u qaadi magara ma garanaysaan baa ninkan haa waan garanaynaa halkaasaa isaga lagu dili marka fayudbaxu waa la gowraci waxaa la dhihi yaa ahla اljannati khuluudun falaa mowt wayaa ahla الnaari khuluudun falaa mowt ahlujannahu waad ku waaraysaan dhimasho ma leh nin farxad bay u tahay ninna naxdin bay u tahay waa la waari saasaa lagu waari la dhiman maayo marka la yidhaahdo ninkii nicmo ku jirayna farxad bay u tahay iyo raynrayn ninkii cadaab iyo bale ku jirayna hal wax oo marka la sheega ninba si u ah waaye soomaalidu halkaasay ka keeneen baan umaya mahmahdooda hadalkay dhahaan hadal waxaa jira nina habaar ah nina ducaaw ah waxay yidhahdaan muxuu yahay marka la yidhaahdo waxaad qalbigaaga ku jiro allaha kuu qabta wey ina khayr baa ku jirta ina shar baa ku jirta ninkii khayr ku jiray qalbigaaga laguu qabay waa uduco ninkuu sharki iyo beladu ku jirtay laguu qabayna waa u habaar sidii oo kaleeta halkan miyatanoba ka soo qaateen oy macnaha fasirteen mujtamacu markuu muslim yahay muddo dheerna muslim ahaado wax badanoo diintoodii iyo caqiidadoodiia baa mahmaahdoodii iyo sheekadoodii iyo dhaqankooda gala marka dhaqan iyo caadaad iyo mahmaabay noqotaa kadib waxaa la halmaamaa inay diin ka soo jeeday dhaqankay ka mid noqotaa wax badan baa marka mujtamaceenna markaad diinta taqaano dhaqankana si fiican aad ugu kuurgasho wax balaa'anoo halkudhigiyo maahmaah iyo halhays iyo dhaqan ah baad arkaysa aayaad iyo axaadiid iyo aqwaal culumaysa oo ka soo jeeda muslimnimada wakhtiga dheer iyo dhaqankeedii baa keenaya lahum ajrun bay leeyihiin hayru mamnuun maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaqin waxa idinku haysataan baabaa u dhammaadaa laakiin alla agtiisa waxa yaala ninkii alla siiya khayraad ee nicmaa baaqin waa jiraya ina haadaa la risquna maa lahu min nafaad jannada marka la geeyey risiqa yaga iyo deeqdayadii waatan ma dhammaanayaa laleh halkaas kuwaan risiqa ka dhammaanin ajirkaan guyidna la siiyo ilahay nagu daro subxaanaka allahuma bxamdiga ashhadu an laa ilaha anta astaqfiruka waatuubu ilayk